رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى bاab laa يحل القتاaل بمkta wuxuu ku saabsan yahay laa yaxilu ma banaana nafyu اlxalaal yani taxriim laa yaxilu ma banaana manaa xaraam wey alqitaalu in lagu dagaalamo bimakata ay fii makata maka dagaal dhexdeed inuu ka dhaco lagu dagaalamo ma banaana wixii ka dambeeyey nabiga alayh salaam markuu magaaladaasi gaalada kufaaru quraysh uu kula dagaalamayey ou ka dahirayay kadib dagaal ma banaano dambe in lagu qaado wa qaala abu shurayxin alcadawi radia allahu canhu wuxuu yihi abu shurayx can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam wuxuu ka wariyey laa yasfiku bihaa dama laa yasfiku ma daadinayo yuuna daadinin bay ka dhigan tahay bihaa maka dhexdeeda dama dhiig qofna dhiig inuu ku daadiyo ma banaano waxaa soo maray xadiidkii abu shureyx markuu la hadlayo camr ibnu saciid alamawi wa huwa yabcaثu اlbucuuثa ilىa maka liqitaali ibni zubayr cabdullahi ibnu zubayr la dagaalankiisii waa kii la hadlay oo yihi wardaa arrintaa jooji nabiga in maka lagu duulo oo dagaal lagu qaado waa nahiye jooji waa kii dhihi jira intii buu ku ishaaraya xadidkii buu ku ishaaraya qaala xadaثana cuثmaan bn abi shayba qala xadaثna jariir can mansuuri can mujaahidi in badan raggaa soo maray jariir ibn cabdilxamiid adabi mansuur ibn muctamir mujaahid ibnu jabrin daawuus ibnu kaysaan can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa cabdullaahi ibnu cabaas allah ka raadmi noqda isagii aabihiis saxaabiyun ibnu saxaabi wey waa saxaabi ina saxaabi ah qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigaa wuxuu yihi yowma fatxa maka maalintii maka la furtay ee gacanta muslimiinta ay soo gashay waxaana soo sheegnay inay culamada isku khilaafeen hal futixat cunwa aw canwa aw sulxa khilaafkii u dhexeeya beyna man waman beyna اljamhuur wالshaafiعي raximah الlahu taعaalى imaam shaafiعي wuxuu leeyahay maka waxaa lagu furtay sulxa heshiis un baa lagu furay dagaal ma dhicin xoog laguma qabanin laakiin jamhuurta waa diideen qowlkaasaadna muddo inu xoog badan yahay jamhuurta laakiin nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuu sii daayey oo wuu farow ka qaaday waxbana kama qaadanin haniima ayagana lama adoonsanin idhabuu fa antum ulaqaa buu nabiga alayh isalaatu wasalaam yihi waa iska farow ka qaada marka wuxuu leeyahay maalintii maka la furto nabigu wuxuu yihi laa hijrata hijra ma jirto in laga hijroodo maka oo madiine loo haajiro waajib bay ahayd intaan maka la furin si qofka muslimkaa diintiisa oola carara kow laba liyukira sawaad اmuslimiin muslimiinta tiradooda iyo cududooda inuu badiyo ayadana waajib bay ahayd laakiin haddii maka la furtay oy noqotay magaalo islaam oo caasimat اmuslimiin walislaam ay noqotay ka carar dambe oo laga carari ma jirte waa lagu dagaalami waa la difaaci macnaha cadow waa laga difaaci ama idinka dhexdiina ku dagaalamina walaakin jihaadun jihaad baa jira diinta ilaahay lagu koryeelayo laguna difaacayo maka iyo muqadasaadka islaamka wa niyatun iyo niyo in lala imaado si ay u noqo u noqdo jihaadka fii sabiili اllahi si u noqdo man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy alculya fahuwa fii sabiili اllah niyada waa saas wey xadiidkii inama alacmaalu bالniyaat axaadiista xagga macnaha kala midkaa buu ka mid yahay walaakin jihaadun wa niya lanna xadiidka si ahaantiisa waa gariib lafdigiisa marka laga hadlaayo xadiid saxiixa oo lafdigaas ku yimid oon ka ahayn inama alacmaalu biniyaat ma jirto waan kusoo maray awl xadii oo soo maray kitaabka laakiin macnihiisa waa fara badan yihin lakin jihaadu waniyatun baa kamida ah. ah. waida stunfirtum haddii naga bixi dalba oo baxa nina yihaahdo fanfiru baxa amiirkii ama imaamkii ama xaakimkii muslimiinta hadduu dhaho baxa oo dagaalka gala oo cadow iska reeba marka uu fardulcaynta noqdo wey jihaadku ila jihaadku waa fardulkifaaya laakiin xaarada waxaa jirta uu fardulcayn noqon oo qof walbo la rabo inuu galo ama maahe markaas qofka uu fardocayn ku noqonay mar waxaa jirta haweenka xataa caruurta ay gelayaan muslimiinta magaaladooyinkoodi iyo wadankooda hadii la qabsado farducayn wey hadduu imaamkii uu amar ku bixiyo yihahda baxa oo dagaalka aadana iyadoona farducayn bay noqonaysa dadka lala hadlaayo qofka safka ku jira ee markaa uu qabsaday ee sufuufta bayna almuslimiin walkufaar gaalada islaamka hortooda ay isku safan yihiin inuu zaxfi iyo carar la yimaadana xaaraam weeyaan oo markaasi waa fardulcayn ayay ku tahay inuu yahay qof xeeladaysanaya mooyeene ama dibugurashas kala samaynayo oo ciidankiisa u leexanay fa ina haadaa meeshan aan joognay maka buu nabigu yihi beladun xaraam beladun beled weeye xarama allahu ilaahay xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalarda cirarka iyo ardooyinka maalintuu ilaahay abuuray ayay meeshan waxay noqotay buqco iyo meel xaram ah wa huwa xaraamun xaram weeyaan bixurmati اllaah ilaahay xurmadii iyo xaramkii uu ka dhigay bay xaram ku tahay ilaa yowmi alqiyaamana bay xaram ahaanaysaa taasuu nabi sal slam yidhi ilaa yowmi alqiyaama marka xadiidkii ahaad in allaha xarama ina ibraahiima xarama maka iyo xadiidkan in allaha xarama makata yowma khalaqa asamaawaati wاlard in allaha ina hada اbeled xarama allahu yowma khalaqa asamawati wاlard waa ismucaaradayaan maxaa lagu jamciya labada xadiid in la yidhaahdo ibraahim xaram buu ka dhigay waxaa loola jeedaa idhaaru xurmatahu waa muujiye wey ah. wa inahu lam yaxila ma banaana alqitaalu dagaal fiihi maka lagu dagaalamo liaxadin qof qabli iga horreeyey oma banaanaanin oo hadda ka hor looma banaynin walaa yaxilu lii ana xalaal iima noqonin laa yaila lii ah. walaa yaxila lii ilaa saacatan min nahaar wa laa yaxil xalaal iima noqonin lii aniga ilaa saacatan zaman min nahaari maalintii kamid a intii yara dagaalka u socday ee maka la qabanay fahuwa makaa xaraamun xaram wey bixurmat اllahi ilahay xurmadiisu xaram ku yahay ilaa ywm اqiyaama laa yucdadu shawkahu qodxiisa iyo geedihiisa lama guri karo walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisana lama fiijin karo xataa geedka ay harsanaysa lagama eryi karo in la ugaadho la cuno iskama dhaafi walaa yaltaqidu luqadatahu baadidiisuna ma qaato ilaa man qof unbaa qaadi kara carafahaa yahdinaya weligiis qofkii yahdinaayo oo mooyeen baadida kale iyo baadida marka way kala duwan yihiin haddaad meel kale baadi ka hesho sanad baad iyo wax sheegtay haddaad weydo xoolahaaday ka tahay waad iska isticmaalaysaa nin kila haddaad aragto waad siinaysaa laakiin maka weliga waa inaad hadisaa walaa yuktala lama qaado khalaaha laa yuktala lama gurto khalaaha doogeeda cawska doogeeda iyo waxyaalaha ka baxee yaryarka ahna in la gurto lama ogolo haddii ayna bini aadamka aynan abuurkooda waxay abuurteen aanan ahayn wax angegan oo caws oo angegayna ahayn doogga in la gurto lama ogolo qaala alcabaas baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ila lidkhira geedaha khalaha ahe saaqa ahe nagaarka ahe cawskaoo kale ahe la gurto ee tiri lama guran karo waxaad noga soo reebtaa idkhirka nabi allow waa geed nabaad ah oo dayibu raaixa udubgiisa uu udgoon yahay guryahana waa lagu dadaa iyo darsooyinkana waa lagu dataa dabkana waa lagu shitaa inahu liqiinihim dadka tumaallahooda iyo dadka biraha tuma ayaa dabka ku shita walibuyuutin guryahana waa lagu saanqaaf iyo sakfi baa lagaga dhigtaa guryahana korkaa wax laga saarsaartaa oo darshooyinka iyo meelaha laharsadaa la saartaa ama waxaa laga dhigtaa harar ayaa laga dhigtaa sida dhurbadoo kale qaala nabigu wuxuu yidhi ila lidkhira idkhirka mooyeene istinahaas nabigu ila lidkhira uu yidhi inuu yahay laba shay baan sheegnay ima daa wa ima daak ah. yaa sheegi kara inuu ahaa ijtihaad iyo inuu yahay waxyi labada waa la sheegay haddii inu yihahdo ijtihaad wey khilaaf baa ka jira been alculamaa ambiyadu ma ijtihaadi karaan mise maya baabu lxijaamati lilmuxrim qofka muxrimkaa ah inuu istoogo isagoo muxrim oo xaj iyo cumro ku jira ma istoobi karaa wa kawaa ibnu cumara cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu gubay ibnahu wiilkiisii wiilkaasna waa waaqid wiilkii la dhihi jira uu dhalay wey saciid ibnu mansuur baana wasliyey tacliiqan wahuwa muxrimun isagoo muxrima isagoo muxrim ahoo cibaado xaj ama cumro ku jiro ayuu dab ku dhejiyey oo loo baahday oo uu ku daaweeyey marka xijaamada iyo dabkuna waa isku dhow yihiinoo mid walbaba meeshii la mariyey in muxuu ahaa tima ay ka go-aan byaa soo gelaysa haddii xijaamo tahayna meesha la toobayo waa in xoogoo la yar xiiro haddii la gubaayona hadda dabkiiba ama meeshiiba yaa timihii ka qaadaya marka in qofka isagoo muxrima uu isdaaweyn a see la haddii wax fara badan yihiin alayhi fidya xadiidkii kacab binu cujra een soo maray waa kii nabiga alayh salaatu wasalaam uu yihi saddex shay midkood samee markaa fidyuu bixinaya wayatadaawa waa isdaaweyn karaa maa lam yakun fiihi iib waxaanu isku daaweynaya hadduuna iib iyo udgoon iyo baraafuun una lahayn waa isdaaweyn karaa qofka xajka iyo cumrada ku jira daawo waa isticmaali karaa laakiin hadduu iib yahay waxaas wax udgoon ma banaana iibka sidiisuba qofka muxrimka looma ogolo maakelan wamalbasan wamashraban cuntada uu cunayo wax udgoon inuu kasoo udgo lama rabo sharaabka uu cabaayo iyo qaxwada iyo waxaynu ku darsadana lama ogolo wax udgoon dharka uu qabo iyo jirkiisana lama ogolo inuu marsado wax udgoona diiba marka wuu isdaaweyn karaa laakiin diib buu iska ilaalinaya qaala xadaana cali bn cabd lahi xadaana sufyaan ibn cuyayna qaala qaala camar baa wuxuu yidhi camar bnu dinaar weye awalu shayin samictuhu caa markii u horeysay awalu shay markii u horreysay samictu waxaan xadiidkan ka maqlay caaa baan ka maqlay qaala cadna wuxuu yidhi waa cad bin abi rabaaxe samictu ibna cabaas radia allahu canhuma oo wuxuu leeyahy camr binu dinaar xadiidkan aniga ibnu cabaas caddan baa noo dhexeeyey marka hore oo caddaan ka wariyey caddana ibnu cabaas xadiidku wuxuu leeya yaquul ixtajama rasuulu llah nabiga calayh salaam baa istoomay wahuwa muxrim isagoo muxrima uma samictuu buu leeyahay camar ba hadalka wata samictuu waxaan maqlay cataa oo yaquulu le xadaanii daawuus can ibni cabaas marraa caddaan toos ooga wariyey caddana ibnu cabaas buu ka wariyey mara caطaaha aan ka warinayo ibn cabaas kamuuna warinin طaawuus buu ka wariyey oo asaga iyo udhexeeya asaga iyo ibn cabaas daawuus ibnu kaysaan markaasuu markaa u cudurdaaraya wuxuu leeyahay faqultu waxaan isiri bu yidhi lacalahu samicahu minhuma waxaa laga yaabaa sheekheeni cada ahaa inuu mara ka maqlay daawuus can ibni cabaas mara ibnu cabaas uu toos ooga maqlay oo mara sanadku caali u noqday mara naazil saasaa dhici karta wاtaawiilu أwlى min الاctiraab meeshii la dhihi lahaa ninka la yihahdo cadaa tadliis buu la yimid oo sheekhiisi daawuus buu riday waxaa fiican in loo taawiiliyo la yidhaahdo way dhici kartaa inaad marra sheekhaani toos oga qaadato marra ardadiisi ka qaadato wax dhici kara wey marra marka cadana marra wuxuu ka qaatay ibnu cabaas oo sheekhi toos oga qaatay marra ardaygiisi oo daawuus uu ka qaatay lacalahu samicahu minhuma waa sidaas qaala xadaanaa khaalid bnu mahlad qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal an calqamata bn abi calqama can cabdiraxmaan alacraj can ibn buxayna ibnu buxayna magaciisa cabdullaahi ibnu malik cabdullahi ibnu malik w buxaynada waa hooyadiis radia allahu canhu qaal ixtajama nabiyu sala allahu alay wasalam nabigaa istoomay wa huwa isagoo muxrim oo xaja ku jira ma cumra bilaxyi jamal meeshaa laxyuljamal layidhah waa ism ismu makaan wey halkaasuu isku toobay nabiga isaga alayh isalatu wasalaam xaggee iska toobay fii wasati ra'sihi madaxa bartankiisu iska toobay aa meesha la yihahdo yaafuuq halka xubina waxay dhahaan dadku bini aadamka mar jirkiisa kamida ee hal mar dhaqaaqa bini aadamka xubnihiisa xubin waxaa jirta hal mar dhaqaaqi oo mar labaad aan dhaqaaqayn maxay tahay waxay leeyiin yaafuuq halkaa bartankaa wey madaxa bartankiisa markuu ilmaha dhalanayo yaa ilaahi subxaana wa tacaala uma sabiila yasara iyo dhaqaaqayaa isku dhowaan suu usoo baxo kadib halkiisiibuu ku noqonayaa mar damba ma dhaqaaqayo halkaasuu nabiga alayh salaatu wasalaam iska toobay marka laxyu ljamal waa makaan qaar ku fasiray laxyu ljamal bimacnaa neefka geelaa ah, qalkiisa oo labada qal ee neefka uu leeyahay mid kamiduu nabigu isku gubay oo isku toobay macnahaas waa la daciifiyo macno saxa maaha ee waxaa weeyaan laxyuljamal meesha la yidhaahdo ayuu nabiga alay slam isku toobay makaankaas fii wasati raasi madaxuna iska toobay rasuulka sala la alay slam toobinkuna waxyaalaha daawada uu kamid yahay ibu nabawiga ah ayuu kamid yahay in laystoobo maxaa yeelay markaa qofka uu istoobaayo inuu yahay dhiig zaa'id ahoo faasid ahoo uu iska keenayo dam zaa'ida dhiig badan ku batay dhiig hadduu kugu bato cudur buu keeni karaa iyo inuu yahay dhiig faasid ahoo xinjir ahoo hallaabay oo asagana laga saaro baahan ama liziyaadatihi aw lifasaadihi labadaasba waa loo toobaa dhulalka kulkulla maaratay ugu sii fiican tahay baabun taswiiji اmuxrimi qofka muxrimka oo loo guuriyo asagana guursada ma banaana intuu xaj ama cumro ku jiro una xalaaloobin hadduu guurkaa dhacana waa faasid guurka nikaaxa nikax faasid weeyaan marka la xalaalooba kadib baa la cusboonaysiinaya o lasoo celinaya xadaثna abu الmugiiraةa cabdالqudus ibn الxajaaج qala xadaثna اأwزaaعiي cabdiرaحman بn cmr الأwزaaعي qala xadaثnii caطاء ibn abi رabaxi can ibn cabaasi radي الlahu canهuma an النabiya sal ه slم تزawaja maymunata buu guursaday maymuna bint الxاriث الhilaaliya uktu lubaaba bint الxاariث um ibn cabaas cabdالlahi bn cabaas hooyadiis oo lubaaba la dhihi jiray iyo maymunadana walaalo ahaa تزawaja maymunata wuu guursaday wahuwa mxrim isagoo mxrima xadiidkan bukhaari buu kusugan yahy fi saxi muslim uu ku sugan yahay waa xadiid صaxiixa sanadkiisa maa maca dalika waa xadiid wahmi ah fiihi wahm ismoodsiis baa ku jiro khalad wey maxaa yeelay waxaa jirta nabiga alay slam inuu soo arortay taزawaja maymuna wahuwa xalaal arrintana waxay dhacday cumrat اlqada sanadkii toddobaad ee hijrada nabiga sala اllah alيه wasalam marka sarif meel yihahdo maka agteedu ku guursaday gabadhaas maymuuna nabiga alay salaam oo kula aqalgalay waana meesha marka dambe ku dhiman doonto nabiga alayh salaam gadaashiis markuu dhinta kadib marka labada riwaayo oo riwaayada le tazawaja nabiyu sal slam maymuuna huwa xalaal iyo riwaayada le isagoo xaraam u guursaday ayaa ismucaaradaya sina laguma jamcin karo way jiraan jamc laakiin awlada qaar isu dayayaan laakiin sida xooga badan waxaa weeye kama suuroobayo qaar baa waxa lalahu min khusuusiyaatihi sala allah alيh wasalam qaar baa saa qaba intaan la xarimin bay ahayd ka hor way jirtaa laakiin siday u badan yihin muxadisiinta waxay leeyihiin labadan xadiid mid baa darka laga saaraya waxaana laga saari xadiidka ibn cabaas sababtuna waxaa weeyaan jamac hadduu suuroobi waayey in la kale rajaxaa ku xigta tarjiix la imaado tarjiixana wuxuu la socdaa dhinaca kale oo ah nabigu inuu isagoo xalaala u guursaday maxaa sababtu maxay tahay awjuhu tarjiix waxyaalaha wax lagu kala rajaxo ayuu wataa xadiidkan dhanka kale ee nabiga alay sl inuu guursaday maymuuna wa xalaal asagoo muxrim ahayn oo xaji cumra midna ku jirin cumro ila xaj ma jirin cumratulqada aheede markuu xalaalaabay kadib aheed nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu guursaday kow tarjiixa koowaad maymuunada laftirkeeda saaxibatu ee arrinta ay ku dhacaysa guurkeeda laga hadlaayo tazawajanii rasuulu llahi sal l slam wa xalaal bay tiri nabigaa i guursaday anoo xalaala qofka qisada iska leh iyo qof kaloo ka sheekeynayana way kala tahay war maanaad iga og tahay arrintaana ay qabsatay maanaad ii sheegi bu kudhihi saaxibu lqisa waxyaala wax lu kala darjixay ka mid ta laba aburaafic mawla rasuulillaah ninkii la dhihi jiray oo ahaa waasitada u dhaxeeya nabiga iyo maymuuna u kala qaadaya warka ayaa wuxuu leeyahay nabigu wuxuu guursaday maymuuna wa huwa xalaal isagoo xalaal u guursaday saddex yaziid ibnu asam hadduu ibnu cabaas yihah waa habararta u yihahda maymuuna oo qaraabadaydii weeyaanay maxaa lii fogeen yaziid ibnu asam oo asagana habareray u tahay maymuuna ayaa wuxuu leeyahay tazawaja nabiyu maymuunata wa xalaal waa saddex waxaa kaleoo tusaaya oo tarjiixaba ka mid ah sanadka cumrat lqada ibnu cabaas radia allaahu canhu toban jir buu ahaa cumrigiisaba toban sanuba jirayba lannahu xajat lwadaax saddex iy toban buu jiray nabig ba kudhiganaya alayh salam ibn cabas saddex toban jir buu ahaa toban jir marka aan la soconin qisadaas lana soconin safartaas inuu yidhaahdo wax ay dadkii kale ka waaweynaa ayna sheegin ula imaado laftirkeeda waxaa weeyaan wahmiga waxyaalaha tusaaya kamid tahay ismoodsiiska iyo khaladka uu ismoodsiiyey radia allahu canhu wa ardaa intaa waxaa ka dhex lagu darayaa axaadiis kale oon kuwan maxalu nisaaca laisku hayaba aan ahayn ayaa jirta xadiid cuثmaan binu cafaan fi saxiix muslim laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix walaa yaqdub qofka muxrimkaa ma guursan karo mana guurin karo mana dooni karo kaasna asagana oo haddii labada nas iskhilaafaan daliil khaariji ahoo labada nas mid kamida xoojiya haddii la helo kaasaa la qaadanaya ictidaad iyo xoojin buu helay oo kaba baxsanba midka laisku hayaba xadiidu cuثmaan bin cafaan min riwaayati aabaan intaa markii laisku daro xadiidka cabdullaahi bnu cabaas inuu ku sugan yahay bukhaariya muslim u shafeeci mayse waxaa weeyaan sanad ahaan lama haysto oo sanadkiisa hadda waa taxanya o agaagsan yahay laakiin wahmi baa galay wahmi baa galay macmuul marka ma laguma camal falay bacdu wuxuu ku saabsan yahay maa yunhaa min aiib wixii la nahiye oo iib ah lilmuxrimi qofka muxrimka inuu isdheebeeyo o ragga walmuxrimati gabadha muxrimada iib isma marin karto waa maxduuraadka waxyaalaha xajka ama cumrada loo diida raggi haweenkana ka dhexeeya ayay ka mid tahay iibka wa qaalat caaisha radi allahu canha waxay tihi laa talbasu muxrimatu gabadha muxrimada ma xihan karto thooba maro biwarasin waras la mariye huruud aw zacfaraan labadaas waxay u taagan yihiin iibkay u taagan yihiin waraska iyo huruudka manaa iib anwaacu iibkay kamid yihiin u taagan yihiin wixii kaloo idgoonahana labadaasa la raacinaya waa marka tacliiq wey bayhaqi baa yaa tacliiqa wasliyey min ariiqi mucaada alcadawiya qala xadaana cabdullahi bnu yaziidi qaala xadaana leyt bnu sacdin qaala xadaana naafic an cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal qaama rajulu nin baa istaago faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah maadaa taamuruna maxaad amraysaa an nalbasa inaan xidhanno min athiyaabi dharka fi lxraam markaan xarmannahay oon xaji cumro ku jirro maxaad noo ogashaa noo ogolyaa inaan xidhanno faqaala nabi sal slam wuxuu yhi laa talbasu lqamiisa maxaan xidhanaynaa wax lasoo koobi karaa xalaasha ma ahee wixii la diiday ee la nahiyey baan kuusoo koobay lix shay ah laa talbasoo xidhanina alqamiisa qamiis wala saraawiilaati sarwalana xidhanina wala alcamaa'ima cumaamadna xidhanina walal baraanisa koofiyad maqribi ama morokeesna xidhanina baraanista waxaa weeye waa koofiyad la xidhiidha khamiis khamiiskii maca koofiyaddiisi buu wataa baraanis baa la yihahdaa ilaa an yakuuna axadun qof inuuba jiray mooyeene laysa lahu naclaan aan haysanin kabo riwaayo kale waxay ku dartay walal khifaaf markaasuu deen istitnaha imaaday walal khifaaf qofna xidhaninayo kaba buuda ilaa an yakuuna axadun laysa lahu naclaan qof aan laba kabood oo kaba furan aan helayn falyalbis ilkhufayni buudkaa xidho ama gisiha xidho walyaqdac ha ku jaro asfalo min alkacbayn anqawaha inta ka hoosaysana ha ku gooyooo inta anqawaha ka hoosaysa yuuna kor ka marin yuuna dhaafin xadiidka cabdulaahi bn cumar in khufeynka la goynayuu sheegay walaa talbas waa xidhanina shayan basaw zacfaraan zacfaraan maro la mariyey ama baalka zacfaraanka la yihahdo walal warasu huluud meel wax la mariyana xidhanina iyo dharka la mariyey walaa tantaqib ilmar'atu haweeneeda yayna niqaab xidhanin almuxrimati xarman ee xaggii cumro ku jirto walaa talbas yaynan xidhin alkhufaazayn gacmaha waxaa la gashadan ayaan xidhanin ee golobsa golobskii la dhaho yaynan xidhanin sida sigsiha lugaha loo gashadoo kale ayaa gacmahana wax la gashadaa kuwaas haweenka looma ogolo taabacahu muusa binu cuqba wa ismaaciil binu ibraahim binu cuqba wa juwayriya binu isxaaq fi niqaabi walkhufaazayn ayay ku raaceen qaala cubaydullahi wuxuu yidhi walaa waras buu raaciye wa kaana yaquul wuxuu dhihi jiray laa tantaqibu almuxrimatu walaa talbas qufaasdayn isagana saasuu raacay wa qaala maalik wuxuu yihi can naafic can ibni cumar intaas ugu joji ibnu cumar marka waa mawquuf wey riwaayada maalik waa mawquuf wuxuu yihi laa tantaqib maratu laa tantaqib lmuxrimatu buu yihi haweeneyda muxrimada yay niqaab xeranin indhaha iyo wax saaranin inay de maro caadi aho madaxeeda korkiisa ay ku lalmiso markay ajaanibta ratay saa usoo lalmiso oo aan wejiga loo samaynin wajiga loogu talagelin kaas dhibaato ma laha markay aragto ajaanibtii soo sadlin kartaa si usoo raaricin kartaa waxaad iskaga qabatana dhibaato mana wa fiican tahay laakiin waxaa la diidan yahay baal wejiga loogu talagalay oo indhihii oo naqbigii iyo godkii indhaha ay muuqdaan kaas way kaa loogaleen wa taabacahu waxaa mutaabaceeyey maalik layth bin abi sulaym ninka la yidhaahdo wuxuu ku mutaabaceeyey xadiidkii inuu mawquuf yahay oo cabdullahi bin cumar mawquuf ku yahay laakiin axaadiista duruqdeeda inteeda kale dhan waa xadidku marfuuc wey ila nabi sal slm nin baa nabiga u yimid nabigana waa uga jawaabay ama lay bin abi sulaym waa nin daciifa mutaabacoon baa lagu keenay oo sanadka iyo mxuu ahaa asalka kitaabka laguma keenin wuxuu bukhaari raximah llahu shardisay inuu saxiix keeni doono waxaa weeyaan waa sulb mawduuca iyo xadiisa musnadada taxan ama tacliiqaadka ama mxuu ahaa aaaartan kale ama mutaabacaadka kuwa ayaga shardigiisa ma soo gaaraya ma soo gelayaan wataabacahu layth ibn abi sulaym oo daciifa malik buu mutaabiceeyey xadaثna qtayba بن سacيid بن jabيr بن طريف qال xadaثna جرير بن cabdالحamid عن maنصور عن الحkم بن cutayba الكوفي الفقيه عن سacيid بن jubayr عن iبن cabاasi رضي الله عنهma qاal وqasd ibn rajuli nin baa waxaa jabisay mxrimin mxrima naaqatu hashiisi baa jabisay oo faqatalad way dishay hashibu intuu ka dhacay bay kusii istaagtay luquntu ka jabay marka wuxuu carafo la taagan yahay fautiya bihi rasuul الlah ninkii mayda nabiga loo keenay عalaيه السلاam faqaala nabigu wuxuu yihi iqsiluuhu dhaqa wakafanuuhu kanfa waa la dhaqi shahiid oo kale laga soo qaadi maayo xaj buu ku dhintay waa la dhaqaya wakafinuuhu kanfa oo dharki u xidha dharkiisa weliba fii thawbayhi labadiisa mare o qabaa lagu kanfaya walaa tuqau ha daboolina ra'so madaxa ka daboolina kadadina waa ragay walaa tuqaribuuhu iiban wax udgoonna ha u dhoweynina fa inahu yubcau waa lasoo saari doona qiyaamaha yuhilu asagoo xarmanaye yulabii riwaayo kale isagoo labayk allahuma labayk la soo bixi doonaa marka sidii uu muxrim u ahaabaa lagu xabaalaya musanifku uu soo celceliya xadiidka meelo kale uu ku keeni doonaa oo inoo imaan doonaa insha allah ilan fawaaid fara badan baa xadiidka ku jirta oo laga fahmaayo isagaa marka abwaabtiisa kugu keeni waxba hadda inaad sii hormarra ma uma baahna baabuliktisaali lilmuxrim waa kanba qofka muxrimkaa ah waa loo qabayn ladihi maayo waa iska shahiid oo kale laiska xabaali maayo waa la dhaqi wa qaala ibnu cabaas ah, ama aliktisaalu lilmuxrimka hadda wuxuu ka hadlayaa sikiin noolaa ee muxrimkaa ah ee qabaysanaya laga hadlaya waa qabaysan karaa qofka muxrimkaa biyaha isku shushubahayo wixii tina goobana ee una u qastina waxba dhibaato ma laha wa qaala ibnu cabaas radi allahu canhuma wuxuu yidhi yadkhulu muxrimu alxamaam qofka muxrimka wuu geli karaa meesha biyaha lagu qabaysto meesha lagu qabaysta ee musqulaha qabayska lagu talagalay ee dhulka qabow oo kalea biyo kulul iyo waxbaa la dhigan jiray oo lagu qabaysan jiray xamaamka waa gelayaa waana tacliiqoo daaru qudni iyo bayhaqi baa wasfiyey suu xaafid ibnu xajar leeyahay walam yara ibnu cumar cabdullaahi bnu cumar wa caaishatu iyo caaisha bilxaki xoqidda inay qofka uu timihiisa xoqdo asagoo muxrima waxba dhibaatbasa wax dhibaata omayna arkin ibnu cumar tiisana bayhaqi baa wasniyey caaisha riwaayadiisana maalig baa wasniyey marka xoqoshada iyo iyo mxuu waxaan ujeedaa qabayska qabayska iyo xoqoshada wixii uu baabaystay musanifka waxay ahayd aliktisaal in la qabaysto muxuu ahartan u keenay ah xoqoshada waxba dhibaato ma laha waxay iska waafaqsan yihiin labaduba waxay shaki ah oo suuragal ah inay timihii go-aan qofka hadduu qabaysana timihiisa waa gu'i karaa hadduu xoqdana tim dhimatay baa iska soo gu'i karta oo iskasoo furi karta iska saareed meesha kudhegane aada aada ugu dheganeyn marka labaduba wax dhibaataa ma laha haddaadan u qastin oqashaad iska oqaysa ee tinaad goysa aan lahayn ama aad qabaysanaysa wixii kaa goodhi male xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf akhbaranaa malik ibnu anasin can zayd bn aslam can ibraahim bn cabdillaahi ibni xunayn can abihi cabdullahi bni xunayn ana cabdallahi bnu cabaas wlmiswar bnu makrama radi allahu canhuma labadaba waa laba saxaabi oo sikaaro saxaaba ay ka mid yihiin waana saxaabi ibnu saxaabi mid walbaba ibnu cabaas waa saxaabi ibnu saxaabi miswarna waa saxaabi ibnu saxaabi zuhri iyo iyo mxuu ahaa haashimi bayna kale yihiin miswar ibn maqlam waa zuhriy ikhtalafa way iskhilaafeen bilabwa meesha abwa la yidhahda isku khilaafeen ee maka iyo madiina udhexaysa khilaafkana waa kanoo faqaala cabdullahi bnu cabaas baa wuxuu yidhi yaksiluulmuxrimu waa dhaqi karaa ra'so madaxiisa markuu qabaysanayo qofka muxrimkaa madaxa waa dhaqan karaa wa qaala miswar wuxuu yidhi laa yaksilu muxrimu rasa maya madaxiisa maraqi kaaro timaha gui haddii laisu qabtay maxaa la samayn faruduuhu ila allahi warasuul saxaabadii taqaanay ee cilmigaasi qur-aan iyo sunnada ku dhaantay ee waaweynaaye ka waaweynaabay marka u gudbiyeen masaladii fa arsalanii waxaa i diray buu le cabdullahi bnu xunaynkaasi cabdullahi bnu cabaas baa i diray ilaa abu ayuub alansaari buu ii diray fawajadtuhu waxaan helay abu ayuubkii aan u socdeen masalada weydiinayey oo yakhtasilu qabaysanaya bayna alqarnayni laba tiir dhaxdood wahuwa yustaru bithawb marana lagu asturayo loo dalaalim lagu qarinayo asagii oo qabaysanaya la qabaysan karaa oo madaxa mala dhaqi karaa baa laisku hay asagii oo qabaysanayo la kulmayba oo laba qarni qarnaynka waxaa loo wadaa ceelasha yaa waxaa la saari jiray laba laba tiir oo takad laho xaggii xagga maarata mid walba leh meel wax la saarta leh rakale raka leh ayaa xaggii xagga laga saari jiray markaasaa dhexdana mid kale lagu gudbi dhexda markaasaa dhexda waxaa lagaga xirayaa bakradii ama mxuu ahaa wadaanti dalwi wadaantii baa lagu xidhayaa markaasaa deena lasoo jiidi oo biyihii laga soo saari halkaas marka labadaasi tiir dhaxdooda maro intuu saartay buu qofna yidhi ii qabo oo igu dallaalime isagana dhanka kaleu ka taagan yahay ceelkii meeshiisa mooye dhinaca kale ayuu taagan yahay kana xagga ceelkii buu jiraa biyihi ugu shushubaya macnaa saa wey wa huwa yustaru bihawbin maraa lagu qarinaya fasallamtu calayhi waan salaamay buu yidhi qof qabaysanaya oo qaawan oo iska qabaysani waa salaami kartaa waana kaa radin karaa waxba dhibaataa ma laha asagoo xaajo gudanayoo saxariya kaada u fadhiyase maya nin baa nabiga xaaje gudanaya salaamay falam yurad alayhi salam kama radinin marka fasalamtu aleyh waan salaamay waa qabaysanaya faqaala wuxuu yihi man haada waa ila hadlay waa kumaka islaamayo qabaysir waa wadaa faqultu waxaan ana cabdullaahi bnu xunayn baan ahay arsalanii ilayka waxaa iisoo kaa diray cabdullaahi bnu cabaas labadoodaa soo wada diray laakiin waxaa si gaara usoo diray ee ninkan soo diray waa cabdullahi bnu cunayne waa ibnu cabaas asaluka inaan ku weydiiyo iisoo diray kayfa kaana rasuulu llah see ahaa nabiga calayh salaam yaqsilu kii u dhaqa ra'sahu madaxiisa wa huwa muxrim isagoo muxrima see u dhaqi jiray su-aashu ma sidaasay ahayd hal yaqsilu baa la isku hayy madaxa ma la dhaqi karaa baa la isku hayy ee see loo dhaqi ma aheen laakiin nin wuxuu ahaa fatina oo caaqilah daki ah cabdullahi binu xunayn in la dhaqaayo madaxii oo la qabaysanayo wuu arkaa ninkii uu qabaysanayo biyaha kor lagaa shubay wuu arkaa kol haddii uu arkay madaxii in la dhaqaayo inuu iska laabto oo intii unu ku kaaftoomo wuxuu ka jeclaystay inuu la laabto biziyaadati cilmin cilmi dheeraada ninkii ayuu ahaa madaxii wuu dhaqaayey kayfiyada loo dhaqeeya nabiga alay slam ka soo wariyana waa ii sheegay marka kayfiyadii dhaqidii iyo ziyaado oo ah kayfiyadii loo dhaqi lahaa intaasuu la soo laabtay haddii de dan laguu diro wixii laguu diray haddaad faa'iide kala aragto waa inaad faa'iidadaas ku darsato caqligaada iyo aad tumiyeyso caqligaada inaad maarata tumiyeysaa la rabaa oo maaratay aad ku darsato soo saama ayib ninkii saxaabiga aha nabiga calayh salaatu wasalaam uu udhiibtay u dhiibay dirhamka u dhiibay oo yidhi orod udxiya isoo gad neef isoo gad baa lagu ogaa asagoo wuxuu yimid neefna wada dirhamna wada u yimid halkii dirham buu laba neef ku gaday neef buu sii gaday markaasuu neefna waa wada dirhamna waa wadaa nabiga calayh salaatu wasalaam waa u duceeyey ah, ilaha ku barakeeyu yidhi maalkaada lidalika waxay leeyiin carra hadduu gadanaayo hataa waa u barakoobi jirta marka ninkiis ahaa eh, cabdullahi eh, bn waa kan arsalanii ilayka cabdullahi bn cabaas asaluka kayfa kaana rasul yaqsilu ra'sa wa muxrim fawadaca abu ayuub abu ayuub wuxuu dejiyey yadow gacantiisa cala fawi maradii qarinaysay madaxiisii ayuu saa gacanta u saaray faaaaahu madaxiisi saa usoo foorariyo u muujiyey xataa badaa lii ra'suhu ilaa madaxiisi uu ii muuqday ayuu saa isu soo uma qaala wuxuu ku yidhi liinsaanin qof yasubu caley ugu shishubay oo dhibaato male isticaanat linsaan fii sabi ilmaa qof inaad kaalmaysato tirada waysada igu shushub ama qabayska igu shushub aad tirada waxba dhibaato ma laha qofka ugu shubaayo wuxuu ku yihi usbub igu shub fasaba calaa raasi asagoon arkaayo yuu madaxiisa biyii ku shubay uma xaraka raasa madaxiisi buu dhaqaajiyey biyadayhi labadiisa gacmood faaqbala bihimaa waadbar aqbala bihimaa gacmihii buu saat u qaabiliyey oo ilaa qadaad gaarsiiyey iyo waadbara haddana kasoo burjeediyeyoo uu wejigi haddaba keenay sidii asagoo waysadi markuu weysanayo o kale aqbala waadbara macnaha waa saas halkan ka bilaabay geeaqadaas u geeyey waa ku soo celiyey meesha yadeed wa qaala markaasu abaayub wuxuu yidhi hakada raytu sala allah alay wasalam raytuhu yafcal nabiga alayh salaam sidaasaan arkaa isagoo samaynayo waa soo noqda cabdullahi bin xumar oo u sheegay muxuu yihi misr bin makhram marka laa umaariika abadan bu yidhi ah, walla inaan weliga kula doodeynin bu yidhi ah, waxna waa qira waa salima sallama ma cuqdad iyo xumaan iyo waxba ma gelin waad ceebaysan iyo meel ba ma jirto xaqraadiis wey dadkan xaqaana ama carabkaada ha ku muuqdo ama qof kale carabkiisa ku muuqdo in xaqa la gaaro unbaa muhima walxaqu xaqu yutaba baabu lubsu kufayni laba kuf oo la xidha lilmuxrim qofka muxrimkaa idaa lam yajid inaclayn hadduuna kaba furan helaynin xadaana abulwaliid dayaalisi hishaam xadaana shacb bnu xajaaj alwaasidiy akhbarani camr bnu dinaar samictu jaabir bnu zaydin abushachaa samictu ibna cabaas inta baqaalaa ku jirta ku darso radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala la alay slam baa maqlo yakhdubu khudbeynaya bicarafaat carafa maalinta sagaalaad baa la taagan yahay khud nabiga khudbeeyey oo meelihii dhowrka ee soo maray ee in la khudbeeya ay ahayd saddex iyo afar ay isku hayeen imaamu shaafici uu yidhi afar weeye khudbooyinka xajka la khudbeeyo jumhuurtuna ay saddex weeye iyo kamid taha carafa muranba kama taagna iyadu nabiga alayh salaam oo khudbeynayo carafa yaa wuxuu nabigu leeyahay hadalkiisi man lam yajid innaclayni ninkaan kama helaynin falyalbisu khufayn ha xidho waman lam yajid izaara ninkaan hoosgunti helaynin falyalbis saraawiila sare waa loo xidho yuusaa u wadaa hadalkii uu ku wajahaya nabigoo la hadlaya lilmuxrimi qofka muxrimka baa lala hadlaya muxrim baa laga hadlaya xadiidka cabdullahi bin cumarra maxaa soo maray hadda mar dhow walyaqdachumaa aswad min alkacbayn marka xadiidka cabdullahi bin cabaas xadiidka cabdullahi bin cumar waa iskhilaafeen tacaarada hadda ka hor waa soo sheegay wajhu ljamci ama maxaa maxaa la samaynaya horta meeqa maslag baa la qaaday culamadu aa kara ya sheekh meeqa maslg baa la qaaday laba maslg baa la qaaday laba dariiq baa la qaaday oo qolana dariiq bay qaaday qolana dariiq bay qaaday qolaba waxay qaadatay dariiqo s maslageesh maslaku naski sax wey barak alla fik maslaku naski bay qaar qaadeen kuwa kan maxay qaadeen jamciha jamc miyaa suuroobi kara waa jirtaa dabcan qolo qola leh midna istixbaab istixbaab iyo yaa laga hadlayaa falyaqdacumaa istixbaab baa loo wadaa amarka hore ee ibnu cumar xadiidkiisa falyaqdacumaa waa lilistixbaabi waladii salafahu min alwujuubi ila alistixbaabi xadiid ibn cabaas ayaa saarifka way jiraan laakiin laba u waaweyn in la yidhaahdo dariiqu naski iyo in la yidhaahdo dariiqu tarjiix dariiqu tarjiix dariiqu naski haddaan idhaahno waa cadya ibnu cumar xadiidkiisa nabiga markuu lahaa khufeynkiina gooya xagee la joogay masjidka nabiga madiina la joogaa waa madiina markuu nabiga ka baxay sala allah alay wasalam marka uu yidhi ninkaan malbis kufayn mxuu ahaa ana falyalbis kufayn ha xidho ee uunan goyn ka hadlinna go xagee taagan yahay carafuu taagan yahay marka almutaakhir mansuuq afwan almutaqadim mansuuq bilmutaakhir midka dambe ayaa naasikha kii horena waa la nasakhay taarikhdana waa la arkaayo si kala horreeyeen qola sidaasay dheheen waxaana arrintaasi sii xoojinaya nabiga calayh salaam markuu carafo taagnaa dad markuu madiine joogay aan maqlaynin buu la hadlayaa markuu madiine joogay dad aan maqlaynin ayuu la hadlayaa haddii marka dadkaasi ayaga a ah qoladan kale siday leeyihiin oo kale wejka tarjiixa xamlu lmuطlaqi cala lmuqayad haddii la yidhaahdo kuwa aan ogeynba midkaasi muqayadka ah oo falyaqdachumaadaba aan jooginba markii madiine uu nabigu lahaa ayaa hadda carafo taagan sidaa darteed waxaa soo geli masalada la yidhaahdo taakhiiru اlbayaani min wati min waqti اxaaja laa yajuuz an waqti اxaaja taakhiru اbayaani an waqti اxaaja can waqti اxaaja iyo can waqti اkhiطaab baa jira waftiga khiaabka ee dadka lala hadlaayay intaan baahida la gaarin dib waa looga dhigi karaa bayaanka laakiin haddii xaajadii baahidii ay taalo camalgalkii ay taalo dib loogama dhigi karo dad markaa nabiga alay salaam ogeyn markuu madiine ka hadlaayey halla gooyada ka hadlaayey ayaa hadda jooga marka inuu iskaga aamuso waxay u baahan yihiin ma suuragal maaha saas darteed xadiidka mansuuq weeyaan xadiid ibnu cabaas baa naasikha qolada kale waxay le maya xamlu mulaqi cala lmuqayad weeyaan xadiidka cabdullaahi ibnu cabaas waa mulaq Ah, ha xidho ayuu iska yidhi kan kalena waa muqayad oo hagooyaa lagu qayday qaacidadana waxaa weeyaan xamlu mulaqi cala muqayad mulaqa in la qaado oo muqayadka lagu dhex tuuro oo la muqayadka wuxuu tusaayo ayaa loola jeeday mulaqa laftirkiisa ayb qaala xadaana axmed bnu yunus xadaana ibrahim bnu sacdin qaala xadaana ibnu shaab zuhri can salim can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma su-ila rasuulu llah wuxuu leey nabigaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu wuxuu muxrimka xidhan karo min athiyaabi dharka faqaala wuxuu laa yalbasu qamiisa waa dharka jirka oo dhan cami maayaan inaga qamiiska la yihahdo wey hadda hadda ayagu carabta sacuudiga o kale haddaad tiraahdo qamiis haddaad tirahdo shaati baa lu siin haddaad tiraahdo thoob ma haysaana qamiis baa lu siin oo thoob u yaqaanaan curfigoodi baa saas ku bedelay marka laa yalbasu qamiisa qamiis ma xidhan karo waxal maro lagu labisto la xidho wey wala alcamaaima camaamin ma xidhan karo madax lagu xidho wey wala saraawiilaati saraawaaiil ma xidhan karo waa jirka dambe hoose wixii loogu talagalay wala burnus koofiyadda madax la gelinayo wy walaa thaw maramasaw saxfaraan u taabto walaa waras haruud wain lam yajidna calayna hadduun helaynina falibsu khufayna khufayna xidhoo walyaqdacuma ha gooya xataa yakuunaa ilaa ay ka noqdaan khufaynkii asfala kuwa ka hooseeya min alkacbayn falyaqdacuma asfala min alkacbayn ku fasiraya ilaa kacbaynka aqawyaha ay ka hoos maraan hoos ka maraan inta kale waa la jaraya marka qolada leh waa mansuuq waxyaalahay deliishanayo waxaa ka mid a ah. waxaa weeye qaطcu alkhufayni waaba idaacat اlmaal marka nabiga alay slam arrinta uu lahaa inta idaacat lmaalka la nahyin kadib waa loo sheegay in khufaynkii la gooyo idaacat lmaal bay noqonaysaa saa darteed ba xadiid ibn cabaas uuna sheeginba sala اlah alay waslm nabiga ah, saasa qaarkood qabaan adalo badan baa iska jirta baabun idaa lam yajid izaara hoos qofka hadduunan helin falyalbas saraawiila xidho xadaana aadam bn abiyaas qal xadaana shucba qal xadaana camr bnu dinaar can jaabir bnu zayd can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal khadabana nabiyu nabiga noo khudbaya calayh salaam bicarafaatin faqaala wuxuu yidhi man lam yajid ilizaara ninkaan hoosgunti helaynin maro go uu hoos ku xidho falyalbis saraawiila sarwaal duungaa loo jeedaa bandaloolka midka dheer ha xidho cawrada asturaya waman lam yajid naclayn ninkaan helaynin naclayn iyo kaba furanna falyalbisu khufayn hadduu a xidho waxba yuuna goyna marka xadiid ibn cabaas waa saas lanna kaas alla gooyada leh mansuuq waay saasaan xoog badan baablubsilaax eh, in hub la qaato lilmuxrim qofkii muxrimkaa qofki isagoo xaj ama cumro ku jira inuu hub qaato arrintaasi lama ogolo inay xaajo timaado mooyeen oo cabsila ay jirto wa qaala cikrima wuxuu leeya ibn cabaas mawla bn cabaas ikrima mawla bn cabaas wuxuu leeya idaa khashya alcaduwa hadduu cadow ka baqo qofku labisa silaaxa hub waa xidhan karaa waa qaadan karaa waftadaa fidyuuna bixin ayuu ku leeyay buaari fiiri marka fiqhiisa wuxuu le walam yutaaba calayhi fi lfidya fidyada laguma raacin cabsi hadday jirto waa xidhan kara ha taagnaado waftadaa fidyu bixintaasi axad ku mutaabacay ku raacay ma jirto waa iska xidhanayaa haddii cabsi ay jirto waa isku difaaci wax fidyo bixinayna ma laha daana cubaydullah can israa'iil ibnu yunuski wayaane can abi isxaaq isawaaci camar bin cabdillahi alhamadani can albara bn caazib radi allah canhuma qaala wuxuu yihi ictamara nabiyu nabigaa cumraystay fi dilqacda bisha dilqacda la yihaahdo la yihahdo sibataal faabaa ahlu makata reer maka waxay diideen waa cumrat xudaybiye an yadacuuhu inay ka tagaan yadkhulu inuu galo makata maka inuu maka galo oo cumraysta way u diideen gaaladii xataa qaadaahum ilaa uu kula heshiiyey nabigu calayh salaam qaadaahum ee saalaxahum ilaa uu musaalaxa iyo heshiis la galay walidaalika cumradii ka dambaysa cumrat lqada saasaa loogu bixiyey qaadaahum waa la heshiiyey laa yudkhilu inuuna soo gelin makata maka sanadka soo socda silaaxan hub un la soo gelinin ilaa fi lkiraabi in gaboyadeedii iyo galkeedii ay ku jirta mooyeene leebtioo gaboyada ku jirta iyo seefio qimdigoodi galkooda ku jira mooyeene hub muuqda inaynu la soo gelin maka ayaa nabiga alay slam lagula heshiiyey sanad dambana uu soo cumraysta sanadkase maya waa loo diiday rasuulka sala allah alay wasalam haddii cabsi jirta laakiin waa la qaadan karaa oo nabiga alayh salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaba deb in markaasi aynan una xaaji nabiga muctamara unan hayn hubki waa kii la galay marka waa lala geli karaa baabu dukuuli اxarami xaramka oo la galo wamakata iyo maka bikayri ixraam maka iyo xaramka qofku uu iska tago isagoon xarmasho cumro iyo xaj midna u tijaaru iskaga tegi karaa inuu iska soo fiifiiriyo macaalimteed iyo taarikhdeedu iska tegi karaa masjidulxaraam baan kusoo tukani oon ujeedaa buu dhihi karaa boqol kun oo ajirsaan usoo helo dalabulcilmi iyo cilmi barasho u aadi karaa xaj iyo cumro shardi maaha walam yadkurhu lilxaaabiina kuwa xaabaguradka ee xaabada gura iyo wakayrihim kayrkoodii nabiga calayh salaam inay xajiyaan oo cumraystaan muna sheegin ah. wabaa ka tgmiya wadakala ibnu cumara cabdullahi ibn cumar baaba galayba maka asagoo aan xaji cumar midna wadanin wa amara nabiyu sal slam nabigu wuxuu amray bilhilaali in la xarmado liman qofkiibuu amray araada doonaya alxaja xaj iyo walcumrata cumro qofkii xaj iyo cumro dooni kaasuu nabigu ala slam ihlaal iyo xarmashada amray inuu miiqaadka ka soo xarmado iyo meelaha ka hoosaysa kii degan walam yadkurhu muunan ixraamkaa iyo xarmashadaa u sheegin lilxaaabiina kuwa xaabada gurta ee magaalada maka xaabada usoo gura iyo wagayrihim xaaabiinta kayrkood kuwa xoolaha raace intay baxaan soo gala soo noqda musaafiriinta iska socota socotada ah xaabagurashada kuwa ayaga ah ha xarmadaan muun dhihin rasulka alayh isalaatu wasalaam marka in la iska geli kara maka iyo xaramka adoon cumro iyo xaj midna ku jirin jamhuurulculamaa baa ku tegey xanaabilada khilaafsan waxay leeyiin ilaa wa ilaa yaa xaj yaa cumra ama xaj ku gal ama cumro ku gal xadaanaa muslim muslim bn ibrahim alfarahidi qaala xadaanaa wahayb bnu khaalidin qaala xadaanaa ibnu daawuus can abiihi cabdulahi ibnu daawuuska eh, waa cabdulaahi aabahana waa daawuus ibnu kaysaan alyamani can ibni cabaas radi allah canhuma ana nabi sal slam waqata liahli madinata dalxulayfa reer madiina wuxuu nabigu u wati u xadeeyey dalxulayfa inay ka soo xarmadaan markay soo marayaan waliahli najdin reer najdinna qarnalmanaazil meesha la yirahda kasoo xarmadaano wala ahlilyman reer yamaneed iyo lamlama kasoo xarmadaano waa meelahaan soo maraye meelahaan soo maray weeyaan jucfa iyadana jirtay marka markaasuu nabigu wuxuu yidhi hunna lahunna meelahaasi lasoo sheegay dadkaas aan sheegnay baa kasoo niyooni walikulli aatin mid kasta oo imaaday oo ataa imaaday calayhinna mawaaqiiddaa kor kaga yimidna asagana markuu marayo waa soo xarman oo min hayrihim dadka degan aan ahayn oo minman dada waka shaahidka intan dambe wey miman araada alxaja walcumra soo maarti miman araada alxaja xaj doonaya iyo walcumrata cumro doonaya qofka xaj iyo dooni mawaaqiiddaa ka soo xarmado mafhuum iyo manduuq wey manduuq waa aragtaayo mafhuumku muxuu yahay qofka aan doonaynin xaj iyo cumro in mawaaqiidda uu ka soo xarmado waxba laazimku ma faman kaana duuna dalika ninkii mawaaqiiddaa xagga maka ka xiga fa xayu ansha'a socotadiisa iyo safarkiisa meeshuu ka bilaabayo ayuu ka niyoonayaa xataa ahlu makata reer makaba min makata maka gudaheeday ka niyoonayaan xajkooda markay xarmanayaan cumro hadday tahana miiqaadkay waxay u baxayaan xilliga oo xaramkay ka baxayaan xadaثana cabdالlahi بn yusuf qaal akhbarana malik بn anas an ibn shihab an anas bn malik radi allahu canhu ana rasuula اlah sal slm dakala caama alfatxi wuxuu galay maka wa calaa raasi madaxiisuna almikfaru koofiyadii birta aheed u madaxa ku waday ciidanka ay xidhanayeen oo suyuufta iyo leebka iyo wixii kusoo gacangaarka ayuu iskaga dhigaya rasuulka alayh الsalaatu wasalaam akhdu asbaabi laa yunqidu tabakula asbaabta inaad qaadato tawakul ma burinayo asbaabtii buu qaatay nabiga alayh الsalaatu wasalaam madaxiisii buu ka difaacaya wax inay soo gaaraan wa huwa imaamu mutawakiliin inta wax tala saarata imaamkoodii wey rasuulka sala اlah alيه wasalam falamaa nazacahu markuu nabigu siibay oo dagaalkii intuu yar degay uu koofiyadda iska dhigay jaa waxaa u yimid rajulu nin baa u yimid abu barzat alaslamiy radi allahu canhu faqaala wuxuu yihi ina ibnu khaطl ninkii ina khaطlaha cabdullahi baa la dhihi jiray mutacaliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari alkacba kacbada maryaheeda iyo asturkeeduu ku dhegan yahay faqaala maxaan samaynaa faqaala iqtuluu dila dhowr nin oo nabiga calayh salaam uu yidhi fi lxilli waalxarab meeshaad ku aragtaan hadayninoo dila oo dhiiggooda hadur ka dhigay qaarna ay seeftii la kacday oo la gaaray qaarna markii dambe carada nabiga ka soo hadhay nabiga calayh isalaatu wasalaam uu imaaday ama si kale ah uu noo soo kor istaajiyey yaa baxsaday kuwana waa la dilay ikrimad bin abi jahl baa ka kuwa baxsaday intuu cararay kadibna islaamtiisa ay keentay oo loo shafeeca shafacada laga aqbalay marka cabdullahi binu khadalka marka nin xun buu ahaayo intuu soo islaamay buu haddana ridoobay or seke soo aruuri baa lagu ogaa nin la socday buu dilay intuu yii war neef orgi noo qaloo waa yar saaxana noo diyaara sagoo diyaar aan tooso markuu toostay bu waxuu arkay neefkii oon diyaarsanayn war kab waa dilayba hadduu dilay quraysh iskuwa tuuray gaaloobay intii kuma hadhina laba gabdhood oo heesaa intuu samaystay yuu caydan usoo diri jiray nabiga sala allah alay wasalam marka nin mujrim xun buu ahaa marka ninkaasi markuu arkay in magaalada la qabtay oo gacan ay ku jirto meel loo cararanayo na lahayn oo cikrimiya raggii baxsadeen uu ka haray ayuu wuxuu yidhi kacbadan un baa laguu kacbada ku dheg nabigana wuxuu taagan yahay saacadihii loo ogolaaday inuu ku dagaalamo maka oo wuxuu rabo uu maaratay tallaabo ka qaado xilligii baa weli shaqaynaya salaaxyadii buu haystaa nabiga calayh salaam wuxuu yidhi uqtuluhu dila waa la dilay marka meesha lagu gowracay baabl wuxuu ku saabsan yahay marka shaahidka muxuu yahay xadiidkaas turjumada xagee ka waafaqsan yahay wa calaa ra'sihi almikfar in maka la geli karo qofka soon xaji cumro ku jir nabiga calayh salaam wuxuu madaxa ku watay koofiyad qof cumro ku jiro cumraysanaayo ama xaaji ah madaxiisa muxuu ahaa ma deli karaa waa maya maxduuraat alixraam bay ka mid riwaayo kale waxaa jirtaa riwaayadan anas riwaayadan ayada hadda aan soo maray Eh, riwaayatu anas wa calaa ra'si اlmikfar riwaayatu ibni cabaasna calaa ra'sihi cimaamatun sawda cimaamad madow buu qabay nabiga calayh salaam waxaa lagu jamciyaa markii hore dagaalkii intuusan saankiisa socday koofiyadaasu qabay nebigu kadibna <coughs> khudbadii markuu bilaaba khudbeynayey oo xaramka iyo maka iyo ka sheekeynayey koofiyadaas madow buu nabigu alayh salaam ka wirtay oo madax ku duubtay sala allahu alayh waali wasalam kuwana waxay dhaheen may waa iska dulgashaday labadaba waa lagu jamciyaa baabun idaa axrama jaahilan qofka isagoo jaahil ah hadduu xarmado oon aan garanaynin waxyaalaha xajka la diiday ee maxduuraadka <coughs> waxaa leeyahy qamiisun qamiis buuna qabaa qamiiska asaga ah ee u xidha isagoo aqoon u lahayn wax markaa saameyn ay ku yeelan miyaa jirta oo fidye iyo gawrac iyo wa qaala cadaa wuxuu leey idaa taayaba hadduu diib ismariyo aw labisa jaahilan ama dhar buu xidhay aan la ogolan la xidho mukiidoo tolma leh isagoo jaahilkaa ah, aw naasiyan halmaansano isilowsanba falaa kafaarata alayh wax kafaara korkiisa maaha maxaa yeelay rabbana laa tuaakhidna in nasina aw akhdana jaahilkuna isagana waxaa weeyaan sidoo kale macduur wey <coughs> kol haduuba jahligiisa logu cudraay xadaana abulwaliid adayaalisi qaal xadaana hamaam xadaana caطa qaal xadaanii safwaan bnu yacla ibnu umaya can abihi abiiso yacla bnu umaya radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu maca rasuuli ilah nabigaan la socday calayh salaam faataahu rajulu nin baa u yimid waa cumraة اjicirana sanadkii sideedaad wey alayhi ninkaas korkiisa waxaa jubaة kooti fiihi aharu sufrati nooca sufrada la yihahda diibka ee zacfaraanka lagu daray raadkiisi baa ka muuqda oo ismarmariyey mutaba iska badiyey aw naxwi wax lamid aho diibahoo muuqda ayuu ismarmariyey kootina waa qabaa kaana cumar wuxuu ahaa yaclaa hadalka wata xadiidka mukhtasar in yar bu kaaga soo qaaday isagoo yar dheer waan soo marray waan arki doona insha alla mar kale wuxuu leeyahy kaana cumar cumar baa wuxuu yaquulu lii kii igu dhaho asaa ka codsaday tuxibu a tuxibu ma jeceshahay hadda ka hor codsaday idaa nazla calayhi lwaxyu nabiga markuu waxyi ku degaayo an taraw inaad aragta ma jeceshahay ayuu igu yidhi ana hadda ka hor ka codsaday nabiga waxyi ku socdaa markaasuu yidhi soosaa maada jecleen haa fanazla calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uma suriya canhu marka macnaha waxa weye idaa nazla calayhi lwaxyu an taraw inaad aragta soomaada rabin haabaa ku jirta ayib fanazla calayhi nabiga waxyi baa kusoo degay waa la ii yeeray waa kii uu fiirsaday yacla bin umaya uu fiirsaday uma suriya canhu waxyigii ku soo degay nabiga alayh salaam baa laga fayday oo faraxii baa imaaday oo kurbadii haysay iyo culayskii baa ka tegey waxyigii iyo cilmigii oo ku faraxsan yahay suriya canhu waa laga fayday asagoo faraxsan faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi xadiidku isagoo gaaban baa lagu keenaya isnac fii cumratika cumradaada waxaad samaysaa maa tasnacu fii xajika xajkaada saa samayn jirta xajkuu yaqaanay iyo wax maxduuraadkeen la ogoleen cumradana waa sidii oo kale waxaa loo diiday xaajiga cumrada loo diiday maxduuraada maxduuraadka laga hadlaya ee ma aha meelihii xajka la tegi jiray cumradana tag ma aha waxaa weeyaan shabhu ma aha isma boqol kiiba boqol maaha ee waxaa weeyaan maxduuraadka wixii loo diiday xaaji oo dharka mukiidka iyo diibka iyo baraafuunka iyo waxyaalahaas ayaa cumradana iska ilaalinaysaa naam waa kii nabiga alay slam kulahaa iska siib kootiga iska dhaq maaratay dhiibka wacadda marka shaahidka hadda muxuu yahay ninkii asaga ahaa kafaara lama sheegin soo maarti ninkii asaga ah kootiga qabay ee diibka ismariyey isagoo jaahil ah kafaara iyo fidye midna lama amrin wa cadda rajulu yacla bin umaya marka wuxuu bilaabay qise asaga soo martay inuu iska sheega hadda maxalkeedii hadda meeshan ma aha ah, maxalkeedii ma aha oo laakiin maadaama asaga uu sheekada warinaya sheekadii uu sheegaayay buu kusoo daray intan yartaa marka way iska soo raaciyeen wa cadda rajulu nin baa wuxuu qariinay yadda rajulu nin kale gacantiis yani fantazaca aniyatahu labadiisa fool baa deena siibtay ninkii uu qaniinay ayaa gacantii ka siibtay labadii fool baa soo raacay markaasuu wuxuu yidhi maktayda hala siiyo diyadaydi faabdalahu nabiyu sala la alay sl nabigaa buriyey oo yihi hadur wey ah, ayacudu axadukum akhaah cad alfaxli ah, ratiga siduu u qaniyo oo kale mi walaalkii u qaniini kadibna markaasu wuxuu le asagii wax qaniini tiirkaa kasoo daataan hala isiiyo magmiyo haddana dhihi nin aad lagadayo adiga isha kaa soo dhacday ama adi intaad haraatisa gaanta ay kaa lugta ay kaa jabtay ama intaad bariiqatay gacanta ay baf ku tiri sian haddana diyo u raadinaysaa ah, ficilkaadi aad ku jabtay intaad qaniintay miaad leedahay marka wuxuu nabiga alay slam u oradna haku qaniino ha kaa siibta buuri ah. intan marka waxaa weeyaan qisadaasi yacla bin umaya sheekadiisii iyo taarikhdiisii waana asaga naftarkiisa ninka wax qaniinay ee ilkaha intuu ka siibtay ilkaha ay ka soo dhaceen isaga naftarkiisa wey baab lmuxrimu yamuutu bicarafa qofkii muxrimkaa ah oo asagoo carafo taagan dhimanaya walam yaamuru nabiy nabigana ma amrin alayh salaatu wasalam yaamuru nabiyu sal slam an yuaddaa canhu in laga gudo baqiyatu xaji xajkiisi inta soo haray ha laga xajiya muuna dhihin carafuu taagan yahay arkaantiiba wax u dhiman yihiin ninkii waa dhintay ha laga xajiya sanad kale muuna dhihin rasuulka alayh salaatu wasalaam qofka hadduu xaaji yahay xajka gudihiisa uu ku dhinto xajkiisi allah ka aqbalo waa dhintay waana ka ansaxay laga xajin maayo lagana qadayn maayo haddii uu xaj lagu lahaa nadara ama uu mxuu ahaa waajiba ku ahaa xoolo u lahaa oo uu xajin waayey marka waa laga xajini xoolihiisa laga xajin karaa laakiin xajka gudihiisa hadduu la yimid oo ti alla u timid oo u dhintay waxba qado lagama rabo in laga qadeeyo oo laga xajiyo ma bana laazim maaha laazim maaha laazim maaha qaarkood ba waxay leeyihin maya wuquufu carafa ka hor qabla wuquufu carafa hadduu dhinto waa laga qadayn laakiin wuquufu carafa iyo wamaaduna waxa ka dambeeya waa laga maaratay waa ku filan tahay laga qadayn maayo qaar baa saa u tafsiilinaya lakin bukhaari waad arataa raximah اllah xadaثna sulayman بن xrbi qaal xadaثna xamaad بن زaydi can cmr بن dinar can saciid بn jubayr can ibn cabaasi radي الlah canهuma qaal baynama rajulu waaqifun maca nabi sal sl isagoo nin taagan carafa bicarafata id waqaca can raaxilati hashiisa uu ka soo dhacay hashiina waa kusii istaagtay fawaqasatu way ku tumatay oo qaala faaqcasatu luqunta oo laga jaba qacsiga la yihahda luquntay ka jabaysa waa ku istaagtay faqaala nabiyu sala اlah alay slam ba wuxuu yihi iqsiluuhu bimaa'in wasidrin biyo iyo caleen gob ku dhaqa sida saabuuntoo kale uu gabku ahaa kitaabu janais baan kusoo marray xadiidkan wakafinuuhu kanfa fii thoobayni laba maro aw qaala fii thoobayn labadiisa mare uu qabay ee muxrimka uu qabay gu'i iyo muxuu aha maradii hoose ku kanfa walaa tuxaniduuhu wax xaanuud iyo udgoon ha u marinina walaa tukhamiruu ra'sa madaxa ka dadina waa sidii asagoo muxrima weliye fa in allaha yubcaduhu yowma alqiyaamati mulabiya isagoo labeyk allahuma leh buu soo baxaya qiyaamaha kullu yubcadu bimaa maata calayhi wuxuu ku dhintay ayuu qof walba kusoo bixi doonaa xadaana sulaymaan binu xarb qaala xadaana xamaad an ayub an saciid ibni jubayr can ibni cabaasin radi alahu canhuma qaala baynama rajulu waaqifun maca nabiy xilli uu nabiga alay slam nin nabiga la taagan yahay bicarafa saxaabadii taagneed carafuu kamid ahaa id waqaca can raaxilataashiisii buu ka dhacay fawaqasatu way jebisay o qaala faawqasatu way jebisay casat oo cayn ana waa soo maray faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi iqsiluuhu bimaain wa sidrin biyo iyo geb ku dhaqa wakafinuuhu fii thawbayna laba mara ku kanfa walaa tamasuuhu hataabsiinina laa tamasuuhu hataabsiinina diban tamasuhu min amasa raaci way marka mutacadi ilaa diibantaas nucuulkeedii marka laa tamasuhu idinka hataabsiinina asaga diiban ha marsiinina wax diib iyo baraafuun ha marinina walaa tukhamiruu raasa madaxda ka dadina walaa tuxaniduuhu xaanuud iyo wax udgoona ha marmarinina faina allaha yabcauu yowma alqiyaamati mulabiya isagoo la beegsanayuu soo baxayaa ha laga qadeeyo oo ha laga xajiya mauna dhihin intaas u keenay bukhaari baabun wuxuu ku saabsan yahay sunat almuxrimi idaamaat iyo wadadiisa lagu macaamilayo lagu dhaqaayo idaa maata haduu dhinto hadduu dhinto qofkii muxrimkaa see loola macaamili xadaana sunnada waa saas xadaana yacquub bn ibrahim adawraqi qaala xadaana hushaym bn bashiir alwasiti qaala akhbarana abu bishrin jacfar bn abi waxshiyata can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rajula ninbaa kaana ahaa maca nabiyi sala la alay slam nabigu la socday fawaqasatu naaqatu hashiisii baa jebisay wahuwa muxrim isagoo muxrim oo xaj ku jira oo weliba rukniga ugu muhiimsanaa carafa taagan famaata ninkii dhibay faqaala rasul lah sal slam baa yidhi iksiluu dhaqa bimaan biyo iyo wasiirii ku dhaqa wakafinuuhu kanfa fii hoobayhi labadiisa maroun halagu duuduubo walaa tamasuuhu hamarina walaa tamasuuhu hamarsiinina wey idinka laa tamasuuhu hataabanina bidiibi diib diib hataabanina asagana hataabsiinina wey walaa tukhamiruu raasa madaxana haka dadina fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiya taa wuxuu ahaa walaa tamasuuhu iiban tanna walaa tamasuuhu biiibin laazim mutacadi bay kala yihin baab اlxaji wاnuduuri can اlmayit in laga xajiyo oo xajkii irsi lagu lahaa laga xajiyo wnuduuri hadduu nadar ahaa xajka uu ku nadray oo ku shardiyo lilahi calaya arina xuja inuu yihi in laga guto can lmayiti qofki dhintay qofki dhintay xaj iyo nadarba waa laga oofinaya wاrajulu yaxuju iyo ninkii inuu ka xajin karo can اlmarأati haweeney haweeneyduna ninka waa ka xajin kartaa iyaduna xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna abu cawاn الوضاح can abi bشhri jacفر can سacيid بن jubayri can iبn cabاsi radي الlahu canهuma ana imrأaةa min juhayna gabar reer juhayna ah yaa jaad ila nabiy nabiga u timid alayh الsalaatu wasalaam khafcamiyad bay kasii heede faqaalad waxay tihi ina ummii hooyaday nadarad way nadartay anta xuja inay xajisay ku nadartay riwaayana waxaa imaan doonta nin baa aabbaheed bu tanna waa haweenay marka inay kala tahay baa dhici karta oo laba riwaaya ay kala tahay an taxuja falam taxuja ma ynan xajinin nadarkaas inay ku nadarti xataa maatad ilaahay ka dhimatay iyadoon xajinin afa axuju canhaa ma ka xajiyaa qaala nabigu wuxuu i nacam haa xujii canhaa ka xaji hooyada markaasuu nabigu calayh salaam waxay fahansaneed buu oo u shabahay oo u qiyaastay arayti waxaad ii warantaa low kaana calaa ummiki hooyadaa korkeeda haddii lagu lahaan lahaa daynun dayn xoolo aadami bini aadam hadduu dayn ku lahaan lahaa akunti qaadiyatahu ma ahaan lahayd mid dayntaas ka gudda haddaad ka gudaysa maka bixi laheedoo dimadeedii dimadeedii beri ma noqon laheedoo maka bixi laheed haa oqdu llaaha ilaahay ka guda subxaana wa tacaala ilaahay yani dayntiisii guda oo dadki qofkii lagu leeya ka bixiya marka waxa wey waa qiyaas haddee waa mahiil ilxaaqu nadiiri binadiiri wey masalada qiyaaska la yihahdo weeyaan waana asl min usuuli adilati alqiyaas qiyaaska adilada loo daliishada ee daahiriyada lagu radiyo maanicil qiyaaska ah ayuu xadiidkan ka mid yahy nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu u qiyaastay dayntii xaqa ilaahay ahayd yaa faracad laga dhigay dayntii ayaga ay yaqaaneena xoolaha bini aadamkahaaba asalah labadaana iskaga qiyaas qaatay xukunkuna ciladuna waxaa weeye labadaba waa xaq weeyaan xuquuq weeye qofka lagu leeyahay waxaa marka awla siyaa ah xaqa ilaahay faallaahu axaqu bilwafaa ilaahay baa xaqnimo mudan in loo oofiyo xuquuqdiisii oo qofka haddii zake lagu leeyahay uu dhinto zakena waa lagu leeyahay dadna dayn bay ku leeyihin kee la hormarin sakada la hormarin xaqa ilahay baa la hormarinaya subxaana wa tacaala xaqa aadamaha xaqa ilahay baa laga hormarinaya baabulxaji cama laa yastadiicu hubuuta qofka aan keri karin inuu ku nagaado daabadda iyo diyaaradda iyo gaariga danimo da uu yahay darteed xanuunu haya daraaddeed xanuunkiisana laa yurjaa buruhu inuu ka bogsada rajo laga qabin maxaana ujeedaa daciifnimo kale iyo tabaryari kala haysa daabadiiba kuma sugnaan karo cala raaxila inuu ku sugnaado ma suuroobi karto qofkaasee la yeeli waa laga xajin waa laga xajin macduub baa la dhahaa waa laga xajin karaa xadaثna abu caasim الnabil can ibni jurayj can ibni shihaabi can sulayman ibni yasaar can ibni cabaasin can fadl bn cabaas radi allahu canhuma ana imra'atan haweeney markuu maraayo ayuu iskaga tegay o yihi sanadkii buu ku bilaabay kale matniga waa ku imaan doonaa xadaثna musa bn ismaaciil tabudaki qaala xadaثna cabdاlcaزiz bn abi salamة almaajishunki wey qaala xadaثna ibn shihaab الzuhri can sulayman bn yasaar can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal jaءat imra'atu haweeney baa timid min khacama tan waa ka camti wey caama xajat اlwadaac bay timid qaalad markaase waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allah ina fariidat allaahi ilaahay faradkiisii calaa cibaadii addoommaha ku farad yeelay fi lxaji xajkana ku saabsan adrakad fariidadaas waxay haleeshay abi aabbahan sheekhan xaaluya oday kabiiran duqoobay laa yastadiicu aan keri karin duqnimo darteed an yastawiya inuu ku sugnaado cala araaxilati gaadiidka haddii gurada la dhigo oo gura la dhigana in badan ma fadhin karo ma jiifi karo waa qof duqoobay oo danqanaya oo aan waxba maarta meesha karin fahal yaqdii canhu maka asaxaya oo maka gudaya an axuja canhu inaan aniga ka xajiyo maka asaxayo xajkiisa maka gudi qaala nabig wuxuu nacam haa xajatulwadaac bay aheed wax nasakhay ma laha qofka marka da'da iyo qofka xanuunkiisa aan rajo laga qabin inuu ka bogsado iyo qofka daciifka ee asagaana aaba ku sugnaan karin daabadda iyo gaadiidka intaba waa laga xajin karaa baabu xaju lmar'ati can irajuli in haweenaydu ay nin ka xajin karto haweeney nin waa ka xajin kartaa ninkuna haweeney waa ka xajin karaa naag uu ka xajin karaa xadaثna cabdالlah بn mslmة الqacrabiy can malik bn anasi can ibni shihaab الzuhri can sulayman bn yasaari almadani faqih min fuqahaaءi sabca fi casri taabiciin ayuu ahaa can cubaydاlahi bn cabaas an cabdilahi b can cabdillahi bn cabaas radi allahu canهuma qaal kaana fadl fadl wuxuu ahaa fadl bn cabaas cabdulahi bn cabaasin walaalkiisao ka weyn wey fadlka weyn walidaalika ayaa looga kunyooda cabaas abulfadl baa la dhahaa iyo umulfadl hooyadiis lubaaba kaana fadl wuxuu aha radiifa nabiyi nabiga fangelkiisa fajaءat imraatu ninka la fadl wuxuu nabiga la saaraa laga soo bilaabo minesh min musdelifa ilaa mina o min carafata ilaa musdelifan ayaa la saaraa usama usama ibnu zayd fajaءat imraatu min khafcan baa u timid jacala fadl wuxuu gudagelay yanduru ilahi inuu fiirinayo wa tanduru ilahi yadana waa fiirinaysaa dhalinyaro wey miduu midka kaleu fiirinaya fajacala nabiyu sal l slam munkar bay lakin ku jiraan munkarkii lagama yeelin waa dhalinyaro iska haysta iska baashaala lama dhihin nabiga alayh salaatu wasalam waa kaa dhex galay jacala nabiyu sal slam yasrifu wajha alfadli fadl wejigiisi buu leexiyey ila shiqi aakhari dhinaca kale ayuu iu leexinaya fadl buu nabiga hayaaye inkaaru lmunkari bilyadi wey gacantiisu ku zuuriyey nabiga alayh salam waa ka leexiyey ayadana su-aalla waa weydiinaysaa ishana waa ku xadaysaa faqaalad waxay tidhi gabadhi ina fariidat allaahi ilaahay faradkiisa adrakad waxay haleeshay fariidada oo xaj ah abi aabbahay oo sheekhan oday aho kabiiran duqoomay laa yahbutu kuma sugnaan karo cala araaxilati gaadiidka iyo gurada afa axuju canhu maka xajiya qaala nacam buu yidhi wadalika fii xajat اlwadaac waxay ku faa'iidaynaysaa wadalika fii xajat اlwadaac lam yunsak hada alxadiid xajka ugu dambeeye weeye marka wax ka dambeeyey lacalahu mansuuq iyo waa la nasakhaan dhici karta iyo meesha ma taalla wey baabu xaj sibyaan caruurta yaryarkeed ma xajin karaan haa way xajin karaan laakiin xajat islaam kama dhicin isagoon qaangaar ahayn baa waalidkii xajisiiyeen waa iska xajiyey hadduu yahay qof oo mumayizahoo wax kala sooci kara isagaa ku dhawaaqi maxduuraadkii waa iska ilaalin hadduu ilmo yar yahayna waa loogu dhawaaqaya waa loo dhahaya laakiin xajkii waajibkaa markuu qaangaaro waa lgu leeyahay waa lagu leeyahay tarbiyo wanaagsan iyo taskiye iyo waxay u tahay wanaag iyo barakay u tahay xadaana abu nucmaan xadaana xamaad ibnu zaydin can cubaydilaahi ibni abi yaziidin qaala samictu ibna cabaas radi allah canhuma yaquul bacafanii waxaa ii diray oo qadamanii waxa horay isii mariyey oo isii diray annabiyu sala allah aleh wasalam habeenkii musdelifa fi hiqali alaabadiisii iyo dadkii ducafadaha ee cuslaa iyo yuu min jamcin musdelifa naga diray bileyna habeennimo caruurtii iyo haweenkii cuslaa iyo alaabtii yaa waxaa la sii socda idinka habeennimo sii socda marka ibnu cabaas waa la socday buu ku leeyahay nabiga calayh salaam dhalinyaruna ahaayo qaangaar ma ahayn cabdulahi bn cabaas xadaana isxaaq bn ibrahim qaal xadaana yacquub bn mansuur qaal xadaana ibnu akhi ibnu shihaab cabdulahi bn maxamed bn cabdilah can camihi adeerkiisa oo zuuri ah maxamed bn muslim qaal akhbarani cubaydulahi bn cuba bn mascuud ana cabdalahi bn cabaas radi allahu canhuma qaal aqbaltu waxaan soo qaabilay nabiga iyo saxaabadiisa tukanaya waqad naahastu lxuluma qaangaar baan ku dhowaa weli ma qaangaarin dhowr iyo toban jir wey asiiru calaa ataanin lii dameer aan lahaa oo dhadiga anoo saaran war rasuululahi sal sl nabiguna qaaimun taagan yahay yaa soo qaabilay yusalii biminuu ku tukanaya nabiga ala slam xataa sirtu waxaan socday bayna yaday bacd safil awali safka hore hortiisa qaar kamid ahaan saa u yar hormaray dameerteeda anoo saaran kadib baan ka degay uma nazaltu canha dameertii baan ka degay faratacad meeshaas iska daaqdaaqday fasafaftu ana waan saftay maca naasi salaadii baan galay wara'a rasuuli lahi sal la alيه wasalam nabiga gadaashiisa alayh salaa wa kuduba tukaday inta de xadiidka kitaabu salaadna waa ku martay in salaada lahormar eh, horumarka la hormaraayo dameeroo kale qofka isagoo saaran waa loo soo deliishaday in way goynaysaa salaadan aynan ahayn salaaddii baa buri baa laga qaatay waxaa kaloo loo deliishaday sutratlimaam sutratlimaami sutratu man khalfa imaamka sutradiisa yaa dadka dambana sutra u aho wixii ku hormara waxba dhibaato mala imaamka ku difaacaya waa loo soo deliishaday ibn cabaas radia allahu canhuma oo xaaji ah waa kan haddana waa loo soo dershaday ibnu cabaas oo xaaji ah oo dhalinyaro oon qaangaarin oo xajkiina maarata ka ansaxay laakiin kii waajibkaha ah lagu leeyahay intaa un wey walidaalika gabadhii markii nabigu weydiisay alihaada xajun yaa rasuul allah qaala nacam walaki ajrun buu yiri adna ajir baad leeda waana xajin karaa ayb fasafaftu waraa nabi sal slam qaala yuunus wuxuu yiri can hishaab mina fi xajat lwadac minaan joognay xajat lwadaac bun ahaa xadaana cabdiraxman bnu yuunus xadaana xaatim bnu yuunus xadaana xaatim bnu ismaaciil can maxamed ibni yuusuf can isaa ibnu yaziidin qaala wuxuu yidhi xuja bi waa lay xajiisiyey maca rasuuli illah nabigaanoo la socda abi iyo ummii labadaba way soo arortay way wala socdeen marka hooyadii baa xajisiisay iyo abbay baa xajisiiyey labadiisi waalid bila socday wa ana ibnu sabci siniin toddoba jir baan ahaa markaasna toddoba jir baan ahaa markaas xajkii waa u hagaagay laakiin kii waajibkaa waa lagu leeyahy ayumaa sabiyin xaja uma balaqa alxuluma facalayhi xajatan ukhraa baa soo arortay xadiid nabiga aleyh salaau wasalaam dabaraani fi awsat walbayhaqi ay soo saareen xaj kalaa lagu leeyahay qaala xadaanaa camr bn zuraarata akhbarana qasim bn malik can jucayd bn cabdiraxman qaala samictu cumar ibn cabdilcaziiz baan maqlo yaquulu leh lisaaib asagoo saaib u jawaabaya ibnu yaziid wa kaana wuxuu ahaa saaib ibnu yaziidna qad xuja bihi kii la xajisiiyey oo waalidkii baa wadaye fii haqani nabiyi nabiga calayh salaatu wasalaam alaabadiisii iyo dadka cuslaa ee habeenka musdelife socda la yiri buuna raacaye meeshii ma taagna marka maquulu cabdilcaziiz iyo eh, muxuu ahaa jawaabu saaib midna ma muuqato samictu cumar bin cabdilcaziiz oo yaquulu li saaib ku leh iyo saaib muxuu yidhi oo looga jawaabay iyo maxaa cumar bin cabdilcaziiz uu yidhi midna meesha kuma taalo laakiin waxaa lagu sheegay saaib ibnu yaziid inuu saxaabi saqiir ahaa tadaraji u ahaa xajatulwadaac uuna xajiyey in maha yarra uu xajin karo laakiin xajatulislaamkii waajibka ee rukniga ahaa markuu qaangaalaa lagu leeyahay marka xagga mudka ku saabsanayd xagga mudka yay ku saabsaneed oo ninka la yihaahdo saaim ibnu yaziid ayaa wuxuu qabay mudka in saaca saaca iyo suuska muddun wa ulud inuu yahay camar bin cabdilcasiizna maya ka badan yahay halkaasay doodu ahayd baabu xajin nisaai haweenka xajkoodii inay xajin karaan haweenku wa qaala lii axmed binu muxamed baa wuxuu gu yiri mr bukhaari xadaanaa ibraahim can abiihi can jaddihi riwaaya saaqiri can akabiri iyo riwaayat ibni can abiihi can jaddihi waa riwaayaة cmr بن شhucb an abi an jadihi iyo bahs بn xakiim an abi an jadihi ti oo kale weeyaane ibrahim an abi an jadina waa kan marka ibrahim bn sacd ibn ibrahim ibn cabdiرaحman بn cawf الzuhriy wey marka aabbihiis waa ibrahim awogiisna waa cabdiرaحman ibn cawfki saxaabiga wey xadana eh, ibrahim ibn sacdi an abihi aabihi buu ka wariye ibrahima eh, waxaa ujeeda sacda sacd bn ibrahim an jadihi marka jadka wuxuu noqonaya ibrahim بn cabdiرaحman ibrahim bn abdiraxmaan can jadihi adina qaala wuxuu yidhi adina cumar cumar radia allahu canhu baa wuxuu u ogolaaday liaswaaji nabi haweenkii nabiga sal la slam fi aakhiri xajatin xajaha xajkii u dambeeye cumar uu xajiyey yuu u ogolaaday haweenkii nabiga inay xajiyaan inta hore waa ka reebaay ma bixi kartaan buu yidhi xajkii u dambeeyey buu yidhi waad xajinaysaan fabacaa wuxuu diray macahuna macooda cuثmaan ibnu cafaan wa cabdiraxmaan bn cof laba saxaabi oo qiimo badan casharat mubashariina fi ljana kamid a ah saxaabada ajlada waaweyned ka mid a ah, ayuu yihi labadiinanaan haweenkii nabiga iyo umahaatulmuuminiin qiimaha badnaa inbaan ini maaratay ini aamini inaad si wanaagsan u agaasintaan ood u maamushaan oo u wadaan ood ka ilaalisaan waxaa malaayiq ahayn oo kuxadgudub ah marka cabdiraxmaan ibnu cawfna gadaal buu ka dhigay cuhmaan bin cafaanna horay buu hogaanka ayuu waday ayb marka waxaa waxaa weeyaan haweenku waa xajin karaan laakiin maxaa shardi ah cind axanaabil qaar culamada kamid shaaficiyada xanaabiladii marka qaarna waxay qabaan waxba shardi maaha halkana xataa waxaa deliishanaya qolada leh muxrim shardi maaha cumaan iyo cabdiraxmaan baa waday labadoodana muxrim aman ahayn maxaarimta kaman ahayn melay deliishadaan bay kamid tahay hadday rufaqo wanaagsan la socdaan oo haweena lagu kalsoon yahay waa xajin karaan ayay qaarkood deliishadeen oo qabsadeen qaarkoodna waxay dhaheen hadday tahay qof weyn oo waayeel ah oo aad aan loogu sii mohonayn ama hayra jamiilah aan aad u quruxsano ishayga qabanaynin ayay yidhaahdeen laakiin nusuusta haddaad u noqoto xadiista nabiga calayh salaam ay soo socota ay ka mid tahay iyo kuwa xajka si gaara ah oga hadlaayaba intaba waxay tusaayaan inay haweeneydu inayna xajin karin ayadoon maxram wadanin maxram haddayna wadanin oo xajisa ka waran xajkeeda waa ka asaxaya waajibkii iyo ruknigiina waa ka dhacaya laakiin waa dambowday safartaas ayaday ku dambowday marka laakiin sida xooga badan inaan waxba lakala tafsiilinin oon la dhihin rafaqa wanaagsan hadday la socoti iyo haddii aamin fitan laga yahay iyo hadday waayeel tahay iyo arrimahaasoo dhan nabiga muuna kala qaadin calayhi salaatu wasalaam shaaficina raximah qaacido mashhuur uu leeyahay uu yidhi tarku listifsaali fii maqaami alixtimaali yunazalu manzilat alcumuumi fi lmaqaal meeshaas halkaasaa la dejiyaa qaacida muhim oo aad u fiican wey qaacidada ayada masalo u baahan ay suuragal tahay istifsaar in la weydiiyo oo dhici karta dee nabiga alayh salaam markuu lahaa yayna safrin haweenayda ama uu lahaa orod ninkaada ninkaa ninkii uu ku naagtaada la xaji istifsaal ma u weydiin rasuulka alayه الsalaatu wasalaam ixtimaalna waa socod waa ku jiray meesha waxaa ixtimaal aheed in rufaqo wanaagsan ay la socdaan in qof weyn ay aheyd yaa ixtimaal aheyd maca dalika iyadoo ixtimaalka u jiro ayuu nebigu ka tegay in la kala qaad qaado marka yunzalu manzilaة اcumuum caam baa lagu xumbaari haweenka safaroo idil iyo haweenoo idil wey marka xadaثna mسdd qal xadaثna cabdالواxid qal xadaثna xabيb بن abi cmرة qal xadaثna xadaثatna caaئiشha bintu طلحة can caaئiشha um اmؤminin radي الlahu canهa qaalad waxay tihi qultu waxaan ya rasuul allah alaa naqzu wanujaahid raggii unbaa jihaadaye annagu maan jihaadna oo aan duullo alaa naqzu wanujaahid macaku maciina faqaala nabigu wuxuu yihi lakunna idinka waxaa inii sugnaaday axsana aljihaadi jihaad midka ugu wanaagsan waa ajmalow oo u quruxsan idinka xaggiina jihaadkan kale dagaalka ee orodka iyo maaratay cawradii ay faidmaysa maya mid quruxsan baad leedihiin alxaju xaj baad leedihiin xajun mabruur xaj loo baarifaro la ilaaliya xumaanta laga dhowray iyo fasq iyo rufafka iyo jidaalka dooda laga ilaaliyey kaasaa idinka inii fiican oo jahad idin ah faqaalat caaisha waxay tihi falaa adacu lxaja xaj ka tegi mahayo bacda id samictu intaan maqlay kadib haadaa xadiidka min rasuuli lahi sala la alay slam intaan nabiga xadiidka ka maqlay xaj ka tegi maayo waan xajin sanad walba laakiin cumar baa radi allah canhu u yardiiday ilaa sanadkii dambe uu ogolaaday xadaana abu nucmaan maxamed bn fadl qaal xadaana xamaad bn zayd an camr can abi macbadi mowla ibni cabaasin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala اlah alay slam laa tusaafiru اlmaratu haweeney ma safri karto ilaa macadi maxram soo maarta almara baa layidhi ismu jinsi muxalla bial haddana ah istiqraaq wax haweenoo idil lama kala saarayo caam wey ilaa macadi maxram inay maxram wadato mooyeene walaa yadkhulu calayha rajulu ninna ooma geli karo haweeney ilaa wa macaha maxram haweenka inay maxramkeeda ay haysata mooyeene in naag laga maqanya ama keligeeda guriga loogu galana ma banaano waa khalwadi wey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allah inii uriidu waxaan doonayaa an akhruja inaan baxo fii jeyshi kada wa kada duulaanka hebelahe meesha u baxaaya ciidankaas ayaan ku jira oo laygu qoray wamra'atii haweenaydaydina turiidu lxaja xaj bay doonaysaa faqaala nebigu wuxuu yihi ukhruj macahaa ka soo noqo jihaadka haweenaydaas raac oo la xaji bu rasuulka alayh salaam sida loo adkay waa arataa xadaثna cabdaan cabdالlahi بن cثmaan akhbarana yaزيid بن suruucin qaal akhbarana xabيb الmucalim can caطاء can ibni cabaasin radي الlahu canهuma qaal lama rajaca الnabiyu sal slm min xajati markuu ka soo noqday xajaة اlwadaac qaala liumi sinaan gabadhii umi sinaan ahayd wuxuu ku yidhi alansaariya maa manacaki can alxaj xajkii sanadkan ummadda ilahay soo wada dhaqaaqday ee la xajiyey maxaa kaa reebay qaalad waxay tihi abuu fulaan ninkaa hebel aabbihiisa tacnii waxay u jeedaa zawjaha ninkeedii ninkii iqabay ee abuu fulaan ahaa ayay leedahay kaana lahu naadixaan laba neef oo laba ritibuu lahaaba laba neef oo geela oo lagu dhaansado xajan wuu xajiyey calaa axadihimaa midkood isagii iyo wiilkiisiibaa ku xajiyey walaakharu midkii kalena isqi ardana ardan lana dhul aan lahayn buu noo waraabinaya oo beertii baa naga angegi beertii buu waraabinaya lagu dhaamiya lagu shushubaya oo anagaan ka maarmin dhaankiisa midna ayagaa ku xajiyey marka maxaan raaci saasaa iga reebtay tiri ajka qaala wuxuu yidhi faina cumrata cumro fii ramadaana ramadaan la cumraysto taqdii xajatan xaj bay kaa gudi macay ma iga ahday yani taqdii ee taadilu waxay u dhiganta agga ajirka ee hawaabka xajatan maci xaj ale layla socdo ayay ajir la tahay oo la ajir tahay rawahu ibnu jurayj can caطaa samictu ibna cabaas buu le can nabi sal slm waqala cubaydullahi bn cabdilkarim can caطaa can jaabir can nabiy sal l slam halka marka ma caddaa in keligeed la ogolaaday inay baxdo laakiin xadiiskaa kale on baa kuu fasiraya wixii mujmalah mubayin baa loo haya xadiis baa kuu fasiray xadaثana sulayman bnu xarb xadaثana shacb bnu xajaaj can cabdilmلك بن cmayri can qazca mawlى زiyاad qaal samictu aba saciidin الkhudriy waqad غazaa maca الnabiy ninkan abu saciidan nin qiimo badan wey radي الlahu canhu wuxuuba nabiga calayh salaam duulaanadiisa ka qayb galay intay casharata haswa labiyo toban duulaan buu nabiga raacay calayh salaam qaal arbacun afar buu yidhi cabdullahi bin mascuud yaan samictuhuna ka maqlay min rasuuli illah afar khaslo afar shay yaan nabiga ka maqlay ow qaala yuxadiuhunna isagoo ka warramaya can inabiyi nabiga calayh salaatu wasalaam afar shay ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam ka warramay annagana nabiga calayh salam baan ka warinaya faacjabnanii way cajab geliyeen wa anaqnanii way cajab geliyeen acjabnaniidaasi iyo anaqnani waa isku macno anaqnani calaa wasni acjabnani waa macnaha wasnan wa macna waa iskaga mid allaa tusaafir midda koowaad afarta shay ay cajab gelisay qiimaha badan axkaamta iyo fawaa'idda iyo aadaabta islaamka ee laga heli ayuu la yaabay wuxuu leeyahay allaa tusaafira imra'atun haweeney ma safri karto masiirata yowmayn laba maalmood meel loo socdo laysa macaha zawjuha w ninkeeda uuna la soconin aw duu maxramin dadka ka xaaraamtaha inay guursadaan ee nasabka iyo radaaca maxramka oogu ah inuu inla socdo mooyeene walaa sawma yowmayn laba maalmoodna lama soomi karo lama soomi karo ma banaana alfiri ciidulfiriga maalinta ciidda ah ee ciidda soonka laga afuraya iyo waladxaa ciiduladxada carafa labadaasna in la soomo ma banaana waana faasid soonkaasi mana guntamayaba walaa salaata bacda salaatayn laba salaadood gadaashoodna salaad lama tukan karo sunno aan sabab lahayn bacd alcasri casriga gadaashiisa lama tukan karo salaad xataa taqruba shamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo wa bacda subxi subxa gadaashiisa lama tukan karo xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ay ka soo dhalato walaa tushadu wey qodobka afaraadee aan aad ula cajabay afarta shay nabigu uu sheegay walaa tushadu rixaalu rar iyo gaadiid iyo safar looma diyaarsado looma adkaysto looma safro ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masaajid unbaan loo qasti karaa oo cibaado iyo salaad iyo loo aadi karaa oo la kala fadili karaa masjidilxaraam masjidka masjid اxaraama iyo masjidii masaajidkeyga madiina buu nabigu yihi iyo masjid اaqصى masaajidka masjid aqصى la yihahda bayt اlmaqdis ku yaala kuwaa unbaa la aadi karaa oo mxuu ahaa loo qasti karaa ama meel kale cibaadahan u aadi oo waan u qasti kaama asaxays lagamana yeelayo baabu man nadara almashya ila اlkacba qofkii ku nadra kacbada inuu lug ku tago lug baanu ku tagi bu yihi lilaahi calaya buu yihi waa ku nadray hadduu keli karin inuu iskalifa ma aha wuxuuna awoodba ulahayn xadaana ibnu salam maxamed binu salaam akhbarana alfazari marwan wey marwan binu mucaawiya la yihahda fazarigan marwan binu mucaawiyat alfazari can xumayd طawiil qaala xadaanii haabitu ibnu aslam albunani can anas radia allahu canhu ana nabi sal slm ra'aa shaykhan oday buu arkay yuhaadaa la liicinayo oo la weldaaminayo bayna ibnayhi labadii wiila uu dhalay dhexdooda ku jira oo deena la jiidaayo saa loo jiidaayo nin socon kara maaha waa oday da-a wuxuu yidhi ilaa ilaa wayna luku tagaa xaramka dad wiilashii buu dhibaya asagana waa iscadaabay qaaluu waxay dhaheen markuu nabigu yihi waase qaala nabigu wuxuu yihi maa baalu haada war odagan muxuu yahay aad jiidaysaan qaaluu waxay dhaheen nadara wuxuu ku nadray an yamsha inuu ku tago xaramka iyo maka qaala nabiga alay salaam wuxuu yihi in allaha ilaahay can tacdiibi haada ninkan cadaabidiisa nafsahu naftiisa uu cadaabayo laganii waa ka deeqtoomaa ilahay cibaadada inaad la timaado tabartaana aad kula timaaduu ku amray ee inaad naftaada aad cadaabto kuma amrin wa amara wuxuu amra an yarkaba inuu gaadiid furo war gaadiid fur buli wiilashaa dhibin adna isdhibin sideedoo marka cibaadadu intii adiga la imow lagu yiri iyo qaabkii lagu imow lagu yiri waxay la socotaa takliifku wuxuu la socdaa daaqada qofka iyo awooddiisa tabartiisa inaad tiraahdo bishintan qaniini oo waan isdhibi ilaahay subxaana wa tacaala ma doonayo ah, maalan adigoo heli kara diyaarad inaad ku safarto yaa waxaa tiri gaari baan safar ku aada xaramkan gaari ku tegi baa tiri doon baan ku tegi baa tiri diyaarad baadna heli kartaa orase intaasa raba ajri inaan sii helo ziyaaradda ka fiican kulamaa uu camalka aad si sahlan ola imaan karto oo jidhkaada iyo awooddaadana ay baaqi kuu noqon karto ayaa la rabaa inaad la timaado shayga asaga naam qaala xadaanaa ibraahim bnu muusa akhbaranaa hishaam bnu yuusuf sancaanigii wey qaadi sancaa ana ibnu jurayj akhbarahum qaala akhbaranii saciid ibn abi ayuubin ana yaziid ah, ah, ah, bin abi xabiibin akhbarah ana abaa marhad alghanawi aba marhad waxaan ujeeda abalkhayr marhad bin cabdillaahi almasri alyazani xadaثahu can cuqba bn caamir ayuu ka warramay qaala wuxuu yihi nadarat ukti gabar walaashaya umu xibaan baa la dhihi jiray umu xibaan binti caamir nadarat ukti walaashay baa nadartay an tamshiya ilaa beyt illaah beytka ilaahay xaramka inay lug ku tagto oy u lugayso wa amaratnii waxay amartay deen an astaftiya lahaa inaan usoo masalo weydiiyo annabiya nabiga calayh salaam fastaftaytuu nabigaan weydiiyey faqaala sala اlah alay slam wuxuu yihi litamshi ha socoto walitarkab gaadiidna ha fush yani markay socon kartona ha socoto markii kalena geed ha fuush bacd riwaayaat waxay leedahay waxay ku naertay an tamshiya ilaa bayt illaahi xaafiyatan ayadoo kaba kaba la'aana markaasuu nabig wuxuu litamshi ha socoto wali gaadiidna xarato gaadiidkaas qaarkood waxay dhaheen kabihii baa loola jeedaa qaar waxay dhaheen maye markay socon kartaan ha socoto hadday xoogo culays ka soo gaadhana gaadiid ha fuusho sidii odaygii ile dhaqaaqi lahaa oo kale ma ahe qaala wa kaana abulkhayr qaaladaa waxaa wata yaziid ninka la yihahdo yaziid bin abi xabiib yaa qaalada wata wuxuu leeyahay wa kaana abulkhayr ninkan abulkhayr la yihahda marhad bin cabdilaahi almasri wuxuu ahaa laa yufaariqu cuqba saxaabigaas cuqba binu caamir la yihahdo ma faaruqi jirin kaana macah waa la socon jiray weligiisba halkaa wuxuu ka wadaa xadiidkan asagaa waa ka maqlay tadliis iyo ama qof kale meesha ku jiraa maskaxdaada ay weligiiba ma faaruqi jirin sheekiisi la socon jiray bu ahaa xadaثna abu caasim الnabil abdaxaaq abdaxaaq ibn makhlad can ibni jurayjin can yaxya bn ayub can yaziid bin abi اkhayr can cuqba fadakara اxadiiثa xadiidka horo kaluu sheegayo dee mutaabaco weeyaan ninka la yihaahdo ayub ayaa wax mutaabacinaya wallah aclam bilahi towfiq salى اllah wslm alى nabiyina